almudayliqaata wakfa sufayri jaa ilaa fasli shitaa washada mima asaluhu daya tasiiru da wamithluhu ladaya waqowluhum aydan unaysiyaanu شذا كما شذا مغيربان وليس هذا بمثال يحذى فاتبق الأصل ودع ما شذا واردد إلي إلى المحذوف إلى المحذوف منه كي حقي سوح لغا حدفي ما حرف كسو إلي كان هو حرف كاسو هذا حذف مثل حدفي min aslihi asliilmaxduufi minhu kan wax laga xadfay asalkiisii laga xadfay xataa yacuuda kee yacuuda inuu noqdo darteed ugu soo celi muntasif muntasifan mid kala barma wardud celi ilalmaxduufi ilalmaxduufi minhu midkii xaggiisa wax laga xadfay xaggiisa u soo celi maa xarafkii kaana ahaa xudifa mid la xadfay min aslihi asli lmaxduufi minhu kan wax laga xadfay asalkiisana laga xadfay xataa yacuuda kee yacuuda si uu u noqdo muntasifan mid kala barma wadaalika mihaalkiina ka qowlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kale fii shafatin faruur waxay yidhaahdeen shufeeyatun haadihi tanu shufeeyatun waa faruuyareey washaatu ridii in saqartaa haddaad tasfiirido shuweyhatun fa hiya ridii shuweyhatun waa riyareey wadaalika mihaalkii ka qowlihim waa carab hadalkay yidhaahdeen oo kale fii shafatin faruur ay yidhaahdeen shufeyhatun haadihi tanu shufeyhatun waa faruuryareey washaaturi in saqartaa haddaad tasqiirido shuweyhatun fahiya shaatadii shuweyhatun waa riyareed halkan wuxuu uga hadlayaa musanifku isimka la rabo in la taskiiriyo haddii wax laga xadfay asalkiisii oo masalan waxa weeyaan asalkii saddex xaraf oo ah midaa laga xadfay ama waxa weeyaan laba xaraf ayaa laga xadfay waa inaad marka aad tasqiirayda u soo celido wixii laga xadfay wixii laga xadfay waa inaad soo celido hadduu hal xaraf ahaa iyo hadduu laba ahaaba waa in xarafkii wixii la xadfay oo wax laga xadfay marka aad taskiiraydo waa inaad soo celido waa inaad soo celido si uu u noqdo waxa weeyaan afar xaraf kelimad ah oo kala marni karta si uu u noqdo waa inaad soo celido marka waa noocaas marka miisaalana wuu baxshay oo miisaaladii waxaa ka mida uu bixiyey shafa waxa weeye kelimadda lama tirsado haa-utaniiska ama ta'da la yidhaha taa-utaniiska laguma tiriyo marka wax la tirinayo marka waxay leedahay shafatin waa laba xarafadeer marka fucayl laguma keeni karo ilaa fucayl waa afar xarafe si wasankii fucayl ahaa uu u suurto galo waxaad leedahay haddee kelimad muxrab oo asalkeedu laba xaraf yahay maba jirtaba kelimadda muxrabka asalkeedu waa saddex iyo wixii ka badan marka shafa waxaad leedahay asalkii waxaa ka xadfanaa ha oo waxa weeyaan waxay ahayd shafahun ay ahayd asalkeedu sida marka la jamcinayo shifaah loo yidhaahdo asalkii marka shafahun ay ahayd shaatun hadda waa laba xaraf shaa waa shiinkaas iyo alifka ilaa taadan lama tirsado kelmadan ha ta'niiska lagama tiriyo marka waxaad leedahay laba xaraf ma jirto kelmad mucrabahoo ah ee shaatun xarafa ka xadfan waxaana weeye xarafkaas waa ha maxaa yeele marka la jamcinaa shiyaah waatan la yidhaha jamcu taskiirka jamcu tagsiirka shiyaah waatan la yidhaahdaa in ha u ka xadfan tahay saasaa lagu gartay sidaas darteeda waxaad leedahay hadhow markaad taskiiraydo ha-a ka maqneeda haadii ku soo celi xarafkaas maqan waxaa dhici karta awalka inuu ka maqan yahay sida cidda oo kale ciddatun hadda waa laba xaraf cidda waa cayn iyo daal maadaama ay laba xaraf tahay waxaa leedaha asalkii wacadaya ciddu wicdan uu ahaa wicda caynka waxaa ka horreeyey waaw wow hoos igana ka horreeya wicda nuqilad xarakatulwaaw ila alcayn wowda xarakadii sareen oo kasrada aheed a caynka loo soo raray waxudifat ilwaaw wowdiina waa la xadfay fa fasaarat cid ay noqotay uma cuwida can ilwaawi almaxduufati hau taniis wowdii la xadfaa haau taniis laga soo badel qaatay ciddatun sidaasay ku noqotay marka hadda cidda waxaa leedaha laba xaraf weeye marka la taskiirinayo fadii xadfaneed fa xadfan xarafka ugu horreya kelimada fa la yidhahdaa xarafka ugu horey hadda widun xarafka xadfanu waxa weeye fadiyu ahaa waxaa leedahay markaa tasfiraydo wucaydatun wucayda waa inaad wawdi soo celidaa oo faaulkelimada aheed oo kelimada xarafka ugu horeeya aheed waa inaad soo celidaa wucayda aad leedahay hadduu caynta ku jiro dhexda laga xadfayna waa la mid oo waxay yidhahdeen mud haddii qof calam ay u tahay oo qof magac looga dhigo laba xaraf waxa weeyaan ma noqoto kelimad mucrab oo asala ah. waxaa la leeyahay waxaa ka xadfan nuuno asalkeedu wuxuu ahaa mundu ay aheed nuuna xadfan marka la tasiraan nuunkeed soo celinaa cayntii xadfaneed waxaad leedahay munaydun aad leedahay munaydun munaydun aad leedahay waxaa dhici karta kelimadda xadfano inay ahayd laamta laamu kelimaha waa xarafka ugu dambeeya la ydhaha laam xarafka kelimadda ugu dambeeya ayaa la ydhaha laamulkelima sida shafatun oo kale shafatun aakhirka aha u ka xadfan tahay oo shafahun ay ahayd marka la tasdiirinayo waad soo celinayda laamulkelimi haadii xadsaneedaad soo celina oo laamulkelimaha la yidhaahdo waxaad leedahay shufeyhatun farulyarey shaatunna laamtiya xadsanoo shaatun waxa weyn ha ka xadfan oo laamulkelimaa ah. xarafkii ugu dambeeyey kelimaddaa ka xadfaa marka hadhow la tasdiirina laamtii waad soo celina waxaad leedahay shuweyhatun shuweyhatun riyarey marka kelimada haddii asarkeedii wax laga xadfay wixii laga xadfay waa inaad soo celidaa wixii laga xadfay waa inaad soo celidaa weeye waxaa xarafkaas la xadfay wuxuu noqon karaa nifaau lkelima wuxuu noqon karaa caynu lkelima wuxuu noqon karaa laamulkelima intana waa miisaalinay wardud u soo celi ilalmaxduufi ilalmaxduufi minhu kii wax laga xadfay maa xaraf u soo celi xudufa la xadfay min asli asalkiisa laga xadfay xataa yacuuda si u noqdo muntaصifa mid kala barma hadda wowdii markaad soo celiday iiri wuceydatun iiri yaa utasiirka laba xarafa ka horayda waa wowda iyo caynka waxaan rabaa hy ah, wuceydatun ha sax we laba xarafa ka horayda labana waad ka dambayda wax kala barmi karuu noqday marka ah, wax kala barmi kara oo dhexda laga geli karo yaa utasiir ayuu noqday shafatun shufeyhe aad leedahay shiinkaas iyo fadaasa kaaga horreeyadii haadaas iyo tawtamisuna kaaga dambayda waa kala barmi karaaho kelmadii waxay noqonaydaa afar xaraf sidaas darteeda si u noqdo wax kala barmi kara oo wasinkii fucayl lagu keeni karo waa inaad keenta ilaa waa fucayl hadda tii tada laga jare tadana lama tirsado hawtaniiska wadaalika mihaalkeena ka qowlihi fii shafatin shafatin xarafa ka maqano ha-a oo laamulkelimiha shufeeyi hadhe washaa turidi in sakarta haddaad tasqiiridana shuweyha fa hiya shuweyha waa riyarey waalqi rid fi tashiiri tashiirka dhexdiisa rid maa xarafka yustadqalu la cuslaysanaa zaa'idu xarafka siyaadadiisa aw amase maa xaraf rid taraahu xarafka aad u aragto yadqulu inuu cuslaanaa waalqi rid fi tashiiri tashiirka dhexdiisa maa xaraf rid yustadqalu la cuslaysanaa zaa'idu siyaadadiisa xaraf oo siyaadadiisa lagu tirinayo inuu culays yahay waa inaad riddaa xarafkaas ka tuur aw amase maa xaraf rid taraahu xarafka aad u aragto yadkhulu inuu cuslaanayo tanna waxay tahay asmaada oo khumaasiga ah oo shan xaraflahaa oo xarafka afraadna uusan ahayn xarfu cillaha sida mundaliqun oo kaleet mundaliqun waa khumaasi hadda sooma jeedid waxa weeyaan miinta iyo nuuntana ziyaadaa mundaliqun miinta lama xadfi karo laba macnay u taallaa waa lisadaaratiha walidalaalatiha calaa wajni ismi اfaacil miinta lama xadfi karo oo waxa weeyaan ism faacilkana ayadaa tusayda kelimadii ugu horreeyana waa taan nuuntaasaa la iska xadfaa marka maxaa yal waa khumaasi shan xarafla weeye shan xaraflahaasna weliba waxa weya qablaaakirka ma ahan xarfu cille qablaaakirka xarafka oo raabic ahu ma ahan xarfu cilla mudaxrij a lamida mudaxrij mudaxrij waxaa la mida ah murtazic ama sudaasi uga noqdayba oo waaba sudaasiba sida mustakrij oo kaleeto mustakrij marka wuxuu ku leeyahay markaa taskiiraydo xarafka ziyaadada ood u aragto inuu ziyaado yahay waxa weeyaan waa inaad tuurtaa waa inaad ka ridaa ood asalkii ku soo celidaa khalaas markaas aad taskiiridaa markaasaad taskiirine wa alqi rid fi taskiiri taskiirka dhexdiisa maa xarafrid yustasalu la cuslaysanaa zaaidu xarafka ziyaadadiisa xaraf oo ziyaadadiisa culays loo arkayo rid aw amase maa xaraf rid taraahu aad u arkaydo yadulu inuu cuslaanayo xarafka oo aad u arkayd maxay ku kala duwan yihiin xarafka siyaadadiisa la cuslaystay iyo xaraf adugu aad u aragtay in culays keenayo laba kala duwan weeye xarafka duba ziyaado ahaa waa khumaasi maalan khumaasi weeyaan qabla aakirkana xarfu cilla ma yaalo xarafka ziyaadadaa ayaad iska rideen amase waxa weeyaan waaba sudaaj hadduu rabo xarafka ziyaadadaa hadka rideen ow maa taraahu yadkuluna waxay tahay xarafku waaba asal ma ahan siyaado laakiin wesinkii culays ku keenayaa xarafka ugu dambeeyaad iska tuureen sida tafarjal oo kale xarafka ugu dambeeya ayaad iska tuureen shanha kuu noqdeen wal axrufu xarafyaalka allaatii xarafyaalka tuzaadu la siyaadiyo filkelimi kelimooyinka dhexdooda lagu siyaadiyo majmuucuhaa xarafyaalkaas la jamcintooda qowluka waa hadalkaaga aad tidhaahdo saa'il weydii can ilcilmi ardayow cilmiga weydii wantahin kuna mamanaawo qof maman oo ku dadaal badan cilmiga noqo walaxrufu xarafyaalka allatii xarafyaalka tuzaadu la siyaadiyo hiya xarafyaalka filkelimi kelimooyinka dhexdoodana lagu siyaadiyo majmuucuhaa xarafyaalkaas isku darintooda qawluka waa inaad tidhaahdo saa'il weydii ayuha daalic can ilcilmi weydii culummada cilmiga weydii wantahin ku mamanaawo qof ku dadaal badan cilmiga raadintiisa noqo maxalushaahidka waxay tahay halkan kelimadda asalkeeda marka xaraf lagu siyaadina xarafkii la doono layskagama siyaadiyo toban xaraf oo xuruufta carabiga ka mid ah aa mid lagu siyaadiya macnaheedu ma ahan tobankaas xaraf meeshaad ku aragto waa ziyaado ma ahan saas usuulay noqon karaan xuruuftaanu laakiin macnaheedu waxay tahay kelimadda xaraf siyaadaha markii lagu darayo tobankan waxaan ahayn ma noqon karo tobankan un wax ka mida mid ka mida laba ka mida saddex ka mida tobankan wax ka mid ah kelimadda lagu daraa marka ziyaado lagu darayo laakiin xuruuftan marna ziyaado waa noqdaan aswaa noqon kara laakiin xaraf kaloo ziyaado noqon karaa ma jiro marka saa'il waa siin iyo alif iyo hamse iyo laam iyo waaw iyo iyo nuun iyo ta iyo ha iyo miim aan ka booda hamsatu ka booda waxa weya waa siin iyo alif iyo hamso iyo laam iyo waaw hamsatulwasli nuun ta ha miim tobankaas xarafo carabiga ka mid ah ayaa lagu siyaadiyaa haddii la doonaya kelimadan in wax siyaadaa lagu daro marka saailu wantahin waa lagu jamciyaa yaa howlustanin shidoy bal naga xasil ayada lafteeda waa lagu jamciyaa yaa howlu shidoy istanin bal xasil waxaa kaloo lagu jamciyaa waxaa kaloo lagu jamciyaa ammaanun wa tashiilun ammaanu nabadgelyo iyo wa tashiilun fuudayn qaarna waxay ku jamciyaan tasiirun wa munaa fududayn iyo hididiin kulligoodna markastoo la tiriyo waa un tobankii xaraf aan hadda tirinay waa tobankii xaraf oo aan tirinay marka kelimad marba haddii la rabo xaraf siyaada in lagu daro tobankan mid ka mid ah ama laba ka mid ah ama saddex ka mid ah lagu daraa ee waxa weya xaraf kaloo ziyaado noqdaa ma jiro laakiin xuruuftan ma mar iyagoon ziyaadayn waa dhici karta taquulu marka waa khumaasi oo laba xarafoo ziyaadahu ku jirto miimka iyo nuunka weeyaan marka ziyaadadiisu cunaysay keena marka la tasiirina labada xaraf mid waa in la xadfaa oo ziyaadadaah waa miimka iyo nuunka waana ka mid xuruuftii ziyaadada ahaa marka waxay leedahay miimka iyo nuunka nuunka la xadfaa maxaa yl miimku laba faa'iiduu leeyahay tan koobaad sadaaraduu leeyahy awalkiiu leeyahay tan labaadna waxa weeyaan wuxuu faa'iidaho kale leeyahay wuxuu tusayaa isimfaacil ah, wasinka isimfaacilka ayuu tusayaa marka waxaa leedahay markaa tasiraydo xarafkii ziyadada xadfiga waxay leedahay muayliqun aadaakar muayliqun waa tegid yarow fafham faham waxa laguu sheegayo faham wa fii murtasiqin murtasiq midkii risqiga dalbayana waxaad leedahay muraysiqun haadaakanu muraysiqun waa risqi dalbiyarow marka fiiri murtasiq ayadana waxaa ku jirta miimka iyo tada ziyaada miimka iyo tada ayaa ziyaada sidii oo kale waxaa leedahay ta'dan la maxayl ninku sadaarana waa haystaa hadday faacilka wasankiisana asagaa tusaya marka ma ka xadfaydin wa qiila waxaa la yidhi fii safarjalin safarjalka waa geed mir oo la cuno oo waxa weya liman bambeelmada ay oo yaryar limanbambeelmadu waa kala waaweynta midka xoogaa yar ayuu la egyi waan dhanaan qaab ahaanna wuxuu u baxaa geedka soomaalidu ay tirahdo zaytuunka mirtiisa kuwa waaweyn saytuunka waaweyn salkana xoogaa ka dhuubanyihin madaxana waa u wenyihiin qaabkaasuna u baxa waxa weya geedka soomaalida ay tirahdo zaytuunka zaytuun lama yidha carabiga waxaa la idhahdaa jawaafa marka jawaafaha midhihiisa kuwa waaweyn uu u qaab egi oo mogta jawaafaha mirtiisu markay weynaanaydo salka xoogaa iyadoo yareera ka soo baxda kaasoo madax weyn yeelataa safarjelkuna waa noocaas oo kale laakiin waa ka waaweyn yahay dee waxa way jawaafaho lima bambeelmadu ku egi Hmm, marka soomaalina maba yaallo oo laguma arko soomaali lama saarayo hmm, caloolshube iyo soomaalidu magacyaal badan iska yidhaahdaan laakiin waxa weyaan culmadu markay tirjamaan waa magac layska saaray ah, waa magac un layska saaray waxa weeyaan haddee soomaali waxaa la yeelo kara wixii soomaali yaalla ee waxaan soomaaliya olin soomaali maba yeelo karaan hmm, maba yeelo karo magac soomaaliya male marka waqiila waxaa la yidhi fii safarjalin safarjalin waxaa la yidhi sufayriju aa la yidhi safarjaliyadow baa laleeyahay marka fiiri laamki laska xadfa tan waa maxay ow maa tarahu yadkhulu wey hadda kanu ziyaado maahayn tafarjal waxa weeyaan kulli xuruuftiisu waa usuul waaba magac oo waxa weeyaan ismu jinsiya ziyaado male kano haddana laamkii waa laiska xadfo waxaa loo xadfay waxa weeyaan waxaa loo arkay inuu culays keenayo oo wasinkii ahaa fucaycil ma waafaqayo haddii laamtu joogto fucaycil ayuu waafaqayaa marka laamta la xadfo waxa la sufayrijun fucaycilu a lagu keeni karaa marka asal iyadoo aan ah xarafka mararka gabal xadfa wa fii fatan wiil dhallinyaraa waxaad tidhaahdaa wiilkaasoo mustakrijin inuu wax la soo baxa doonaya mukhayriju haadaa kanu mukhayriju waa la bixid yarow marka mustakrij waxaa siyaadaa ta'da iyo siinka iyo miimka miimku waa ziyaado siinku waa ziyaado ta'duna waa ziyaado miimka reeb marka sadaarana waa haystaa wasinka isinfaacilkana waa tusaa marka labada kaloo xaraf iska xada labada xaraf oo kale iska xadaf weeye waqad tusaadu in la siyaadiyaa la arkaa alyaau yadi litacwiidi liajli tacwiidi bedel qaadasho darteed loo siyaadiyo iyo waljabri kabid la kabaayo darteed lilmusaqari isimkii la tasiiriyey musaqarkii almahiidi la jebiyey waqad tuzaadu in la siyaadiyaa la arkaa waxay kutusaydaa inay yar tahay qaliil tahay laazima isa kugu ahan ya-dan siyaadadeeda waqad tuzaadu in la siyaadiyaa la arkaa alyaau ya-di litacwiidi liajli tacwiidi badel qaadasho darteed loo siyaadiyo iyo waljabri kabid la kabaayo darteed lilmusaqari isimkii la tasfiiriyey musaqarkii almahiidi ee la isimkii musaqarka ahaa waxaan soo sheegnay in waxa weeyaan xaraf laga xadfayo ziyaada hadduu ku jiray amase waxa weeyaan xaraf asalaba laga xadfayaba waxaan soo sheegnay isimka oo waxa weeyaan oo la tasiiriyo in laga xadfayo waxa weeyaan xarafkii ziyaadada ahaa amase waxa weeyaan laga xadfayo xaraf asalaba maadaama xaraf laga xadfay waxaad samaynaydaa ah ood khiyaar uleedahay laazim kuguma aha darabto iska daynaysa laakiin waxaa kuu banaan inaad ya ka soo bedel qaadato yadaasna qabla aakhirka aad dhigto xarafkaas aad xadaftay ayaa ciwad ka bixine marka qabla aakhirka ya tala ka dhigay xarafkaas wuxuu raba xarafku ahaa meesha la rabana laga xadfo ya oo reeban oo qabla aakhirka taalla ayaad ka soo bedel qaadaneen si wasinkuna uu markaas fucayciilun u noqdo fucayciilun ilaa saddex wasni uu lahaa tasiirku fucaylun fucaycilun fucayciilu si fucayciilkii u suurtogalo waxa weyn ya reebanoo qablaakri kaa dhig markaasuu yidhi waqad tuzaadu in la siyaadiya la arka alyaau ya waa ya reebanoo qablaakrika la dhiga maxaa loo siyaadinaa litacwiidi liajli tacwiidi badel qaadasho darteed iyo waljabri oo yaa laga soo badel qaadanaa can ilmaxduuf xarafkii la xadfay ama ziyaado ha ahaado ama asal ha ahaado kuu raba ha ahaado iyo waljabri kabid daraaddeed lilmusaqari kii la tasiriye la kabayo musaqarkii almahidi ee la jebiyey waa la jebiyey xuruuf isaga dhan la tasiriyo waa la liiday wadalika misaalkii ka qowlin waa hadalka yidhaahdeen oo kale ina almudayriqa tegidyarowgii ataa waa yimid waa uu soo laabtay riirhaddeen munaliqun aha nuntiyaa la cadfay mudayliqun ala fucaycilun alagu kane soo maahan haye nuunkii xadfanaa ya ka soo bedel qaado mudayliiqu fucayciilu waa kaasa waqba kaydayso asufayriija sufayriijka kaydayso a ku diirsatide ilaa fasli shitaa diraacda fasalkeeda u kaydayso xoogaa diirnimaadu leeyaho kulaylaa laga helaa marka shitaagana waa wakhtiga diraacda oo soomaalida kulaylka ay tahay laakiin jasiiradda caddeed qabowga saranu dhacayo waa watigaas isku mogtahay muxmanhin annaga waxa w hadda waktigaana waktiga noogu qabow ah waa sayfkii waktigaan carabta jaziiradda waa laga qaxa markaanoo kale meelo kaleaba looga guura iyo jabuuti iyo berbere iyo berbere unbaa lamida soo ma jeeda iyo iyo boosaaso soomaalida labadaas gobola labadaas magaala lamida inta kaleeto waa waktiga ugu qabowda waktigaan soomaalida laakiin jaziiradda carbeed waa waktiga ugu kulusha waktigaan oo laga qaxayo oo waddamo kale iska eedan dadka dhaqalaha kulaylkan bal intuu ka yaraanayo marka waxa weeyaan shitaagana waa waqtiga annaga kulaylka nooa ayagana qabowga daran uu dhacayo marka xoogaa geedkan waa lagu diirsanaahe bal shitaaga meel usii dhigo dhanaan yaru leey ina almudayliqa tegidyarowgi ataa waa yimid wakba kaydayso ficil amaraan ka dhigno laakiin maxamed alamin isagoo ficil maadi ayuu ka dhigaya kolleyba intaan arkay khaba'a weeye maadigu hmsatulwasli male midka oo mucadaha ficilka mucadaha khabaa ah, waa waxa weya khabaa ah wey ficilka mucadaha waqba kaydayso asufayriija sufayriijka kaydayso hadda fiiri safarjel laamkiyaa la xadfay ya-daasa laga soo bedel qaato ilaa fasli shitaa waxa weeyaan diraacda waqtigeeda inta laga gaaro ilaa afar weeye xilli sanadoo dhamo waqtigan hadda aan ku jirno sayf a la idhahdaa waktiga soo socdana khariif alina waa dayrta waktiga ku xigo ka dambeeyana shitaa alina waa diracda kulul xooluhu abaarta u dhammaadaan waktiga ka dambeeyana rabiic alina waa gugi ah, waa gugi washada waa shaadoobay mimaa kii xaggiisuu ka shaadoobay asaluuhu carabtu ay asaleeyeen daya daya ayaa shaadoobay tasqiiru daa daata la yaraynteedaa shaadoobay wa miluhu dayaa oo kale ayuu ahaaday alla dayaa washada waxaa shaadoobay mimaa kii xaggiisana ka shaadoobay asaluuhu carabtu ay asaleeyeen dayaa lafdigaasaa shaadoobay tashiiru daa daa la tashiirinteedaa shaadoobay wa miluhu daa oo kale ayuu ahaaday alla dayaa waxa weeyaan halkan wuxuu ka gelayaa shiiku alfaad shaadowday oo ka baxday qaacidadii iyo qaanuunkii iyo daabidkii baabu tafsiir maxaa yeelay kow horta qaanuunka iyo daabidka tafsiir wuxuu ahaa isim mabriya inaan la taskiirin oo taskiirku uu khaas ku yahay asmaada mucrabka ah kow taasay ahayd marka waxaa la arkay asmaa'ul shaadowday iyo asmaa'ul mawsuulaat oo la taskiirinaa iyo asmaa'ul la taskiirina labaduna mabni Ah, labaduna waa mabni marka waxaa la yidhi asmaa ishaara an lafdiya la maqlay yadoo la tasirina dawaata waa la arkay daanina waa la arkay taanina waa la arkay ulaana waa la arkay marka waxa weeyaan daana waa la arkay waxa weyan waashaada laleeyahy asmaa mawsuulaatna hanaa la arko aladi iyo allati alladaani iyo allataani iyo alladuuna hantaas lafdiya iyagana la arkay yadoo la tasirina tobankaas lafdi shanta mawsuulka iyo shanta oo waxa waya ismu kulligood waa wada shaad xal waa mabni mabnina lamaba tasiriyo qaacidadu saasay ahayd marka qaacidadii waa ka baxeen kuwaan washada waxaa shaadoobay mimaa kii xaggiisa ka shaadoobay asaluhu carabtu ay asaleeyeen daya ka bedelo taskiiru da da taskiirkeediyaa shaadoobay fiiri hadda laba gole shaadta tan koowaad da waa ismu ishaara waa mabni tan labaadna maxaa la rabay isimka musaqarkaa dumma awaluhu wa futixa taaniih soo ma ahayn hadda fiiri kan awalku waaba u fadxisan daya u iska yahy marka laba gooruu shaadiya ah, marka waxa weya keligiisna ma ahane daadaas waxaa lamida ah dawaata iyo daani iyo taani iyo culaa ayaa lamida ah. oo shantaas lafdi ayaa shaadoobeen oo tasfiir lagu arkay wa miluhu daagaas oo kaluu ahaaday alladaya aladayaana waa ism mawsuul ism mawsuul oo shaadoobay weeyaan marka asaguna waa la midoo waxa weya alladii oo la tasriiri weeye alladii oo la tasriiriyey alladii oo la tasriiriyey laba gooru shaadiyo mar waa mabni marka kalena dumma awalhu lama hayo dumma awaluhu lama hayo shan lafiyaana mawsuulkana ka shaadowday oo alladii iyo allatii alladaani iyo allatani iyo alladuuna alladuna luqadii reer cuqayle aheeda wa qawluhum carabta hadalkooda aydan noqoshee ay yidhaahdeen unaysiyaanu haadaakan unaysiyaanu waa insaanyarow shada huwa qowlkaasu waa shaadoobay kamaa shada muqayribaanu ka shuduudi muqayribaanin muqayribaan shaadoobidiisoo kaleu shaadoobay halkaan haddana alfaas kaleetoo carabta laga maqlay oo awsaantii la soo sheegay aan ku imaanaynaa la arkay waxay tahay insaan tafsiirkiisa insaan haddii la taskiirina maxaa la rabay unaysaan inuu ku yimaado unaysaan duma awalu wa fatixatani saasna lagu keeno waxa wey lama aysa dhihina waxay yidhahdeen unaysiyaanun ay yidhahdeen unaysiyaanun oo waxa weeye ya dheeraaday ku soo dareen ya dheeraad ah ayay ku soo dareen qaara marka waxay yidhaahdeen yadaanu ku jirtaa asalkiisay ku jirtaahoo anaasiin ayaa lagu jamciya ana waxa weeyaan anaasiin aa lagu jamciyaa yidhahdeen haddii marka lagu jamciyo oy sidaas ay anaasiin ay sax noqotana qiyaaskiisu wuxuu la rabay inuu yimaado unaysiinun unaysiinun unaysiinun oo nisyaan ah laga keeno yaadu asalay ku jirta yidhahdeen insaan asalkiisaba yaadu waa ku jirto nisyaana ah laga keena yidhahdeen laakiin waxaa la rabay unaysiin inuu ku yimaado marka insaan oo unaysiyaan lagu keenay maahan qiyaaso qiyaasku wuxuu ahaa in lagu keeno unaysaano marka waa shaadooba wasinkiiu ka baxay kanuna owsaantii saddexda ahayd oo ka baxay wa qawluhum carabta hadalkooda yidhahdeen aydan noqoshay unaysiyaan shada waa shaadoobay kamaa shada ka shuduudi muqayribaan maqribaa la fasiriyey maqrib maxaa la rabay muqayribun fucaycilun waa wasin caadi inuu ku yimaadaa la rabay muqayribun fucaycilun ma aysan dhihina waxay dhahdeen muqayribaan maqrib yarow marka waa shaad wasinkiiu ka baxay w wasinkiiu ka baxay wuxuu ku yidhi walayse haadaa shaadkaanu ma ahan bimihaalin tusaale tusaalahaasoo yuxdaa wax laga qiyaasto weligaa ha ku keen hadhin maya fucay fucaylaan waa jira hadhihin oo wasinta ka dhigato hadhow ha ku keeni wuxuu ku yidhi walayse ma ahan haadaa la qiyaasto alasla asalka raac wadac ka maa shala waxa shadoobay ka tag asalkii iyo miisaankii lagu siiyey raac fatarix raac alasla asalka raac wadac ka tag maladii kii shadha shaadoobay iskaga tag ee asalka raac alraab wardud alwaaw lilisinaaf urdud ficlu amrin mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili la maxala laha min alcraab lannaha mustanafa ilى اlmaxduufi jaaru wamajhuuru mutacaliq burdud ma ism mawsuuli bmacna aladii mafcuul bihi urdud mabniyu calى sukuni fi maxali naصbin kaana ficl maadi naaqis tarfacu isma tansibu lkhabra wasmu kaana damiiru mustatirun jawaasan taqdiru wayaxuudu calaa ma xudifa ficl maadi muqayaru siiqa mabniyin calaa fatxati muqadaratin calaa akhiri manaca min duhuriha ishtiqaal maxali bisukuuni darbi laa maxala lahu min alicraab wa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru wa yacuudu calaa ma waljumlatu min alficli wanaa'ibi lfaacili fii maxali nasbin khabaru kaana waljumlatu min alficli wanaa'ibi lfaacili fii maxali nasbin khabaru kaana waraabitu baynahumaa adamiiru ladii huwa naa'ibu faacilu xudifa waljumlatu min kaana wasma wa laa maxala laha min alicraabi liannaha silatu mawsuuli waalcaa'idu ila lmawsuuli adamiiru ladii huwa smu kaana min alihi min ali jaarun wa majruurun mutacaliqun bixudif asli mudaaf walhaa mudaaf ilay mabnin cala kasri fii maxali jarin xataa xarfu gaayatin wa jarin yacuudu ficlu mudaaric mansuub calaamatu nasbi fatun yacuuda ficlu mudaaricun mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda xataa wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratun fii aakhirihi wa huwa mutasarifu min caada annaaqisati allatii min akhawaati saara wasmu yacuudu damiirun mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa maa muntasif khabaru yacuudu mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa akhiri manaca min dura ishtaqa almaxalli bisukuuni rawi waljumlatu min yacuudu wasmihaa wa khabarihaa fii ta'wiili masdarin majruuratun bixataa wa taqdiiru xataa cawdihi muntasifan xataa awdihi xataa cawdihi jaarun wamajhuurun mutacaliqun biurdun ka qawlihi halkaasu xarfu tashbiihin wajarin qawli ismun majhuurun bilkaaf aljaaru walmajhuuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban limubtadain maxduufin taqdiirumaa wadalika kaa'inun waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi laa maxala lahaa min alcraab liannaha mustanafa qawli mudaaf walaa mudaaf ilay mabnin cala alkasri fii maxali jarin waalmiimu calaamati jamci dukuur fii shafatin jaarun wa majhuurun mutacalliqun bilqowl shufayhatun labaa kuugu bannaan sideeda maquulu qowl inaad uga dhigto oo tiraa shufayha maquulu qowl mansuuq wa calaamatu nasbi fatxatun muqadaratun calaa khayr manaca min duura ishtaqa lmaxalli bisukuuni darbi iyo inaad tidhaahdo shufayhatun khabarun limubtadain maxduufin taqdiiruhu haadihi shufayhatun markaasna aad tidhahda wاljumlaةu min اlmubtada oo haadiha iyo wkhabari oo shufayha ah fii maxal nasbin maquulu qowlin labaduba kuu banaan wshaatu alwaaw lilisinaam ashaatu mubtado marfuuq biاlibtida wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhirihi in xarfu shardin jaazimun yejzimu ficlayn alwalu ficlu sharطi waani jawaabu wajaza mabniyun calى sukuun lah maxal lah min اlcraab sakartahaa ficlu wa faacilu wa mafcuul bihi amase kala raab saartaa saar ficlu maadin mabniyu cala sukuuni litisaalihi bidamiiri rafci mutaxriki fii maxali jasmin bin ficlu shardi wa taau faacil ha damiiru mutasil mabniyu cala sukuuni fiihi maal nasu mafcuulu bihi shuwayha khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu fahiya alfaa raabidaة liljawaab hiya damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyu cala fatxi fii maxali rafcin shuwayha khabaru mubtadain marfuuqun bilmubtada وcلاaمة رفع dmة مqdرة على akhر mنع min dura اشhتغال المحل بسkون الrawي والجuملة من المبتدأ وkخبرhi في محل جسم بn جawاaب شharد وجuملة شharد وجawاaبhi في محل رفع خبر المبتدأ oo ashaato ah والrاaبط بynهma الضمير الذي هو مفعول bه sqرتها والجuملة من المبتدأ وkخبرhi لاa محل لha من العراaب لأنها مستنفة وألقى الواaو للاستناف alqi ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi اlcila wafaaciluhu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacil la maxala laha min alcraab lannaha mustanafa fi tasgiiri jaaru wamajruuru mutacaliqu balqi ma ismu mawsuuli bimacna aladii mabniyun cala sukuni fi maxal nasbi mafcuulu bihi alqi yustadqlu ficlu mudaaric muqayaru siiqa marfuucu litajarudi min anaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi zaa'idu naaibu faacilu yustadql مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkخرiه زائد مضاaف والhاء مضاaف إليه مبني على الضم في محل jر والجملة من الفعل والنائب الفاaعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعاaئد إلى الموصول الضمير المجرور بالإضاaفة oo زائده ku jira أو xرف cطف ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب معضوفة على ما mada hor lgu caطفa تrى فعل مضاaرع marfuucu litajarudi min annaasib aljaazim wacalaamatu rafci damat muqadarat cala alalifi manca min duuriha atacadur wafaaciluhu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta walahaau damiiru mutasil mabniyin cala dami fihi maca nasbin mafcuulu bihi awal yadkulu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib aljaazim wacalaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wafaaciluhu damiiru mustatirun jawaasan taqdiruhu yacuudu calىa ma wاljumlaة min alficl oo yadkulu ah iyo wlfaacil huwa a fii maca nasbin mafcuulu bihi haani wاljumlaة min alficli wاlfaacil wاlmafcuulayni laa maxala laha min alcraab lannaha silaة mawsuuli wاlcaydu ilى lmawsuuli adamiir ladii huwa mafcuul bihi awl tara wاlaxruf alwaaw lilisinaaf alaxrufu mubtada اwal marfuucu biibtidaa'i wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhirihi allati ism mawsuuli صifaة اlaxraf mabniy calى sukuuni fii maxali rafcin tuzaadu ficl mudaaric mغayr siqa marfuuc ltajarudi min الnaasib اljaazim وcalaamaةu rafci damة ظaahiraة fي akhirihi وnaa'ib اfaacili damiiru mustatiru jawaaزan taqdiru hiya tacuudu calى اأxruf wاljumlaة min alficli وnaa'ib اfaacili laa maxala laha min اlإcraab لأnnaha صilaة mawصuul wاlcaaid ilى اmawصuul adamiir اladii huwa naa'ib faacilu tuzaadu fi اlkelimi jaaru وmajruuru mutacaliq btuzaadu majmuucu mubtada haani marfuucu bilibtidaa'i wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii majmuuq mudaaf ha mudaaf ilay mabniyun calaa sukuuni fii maxali jarin qowluka khabarun mubtadaytaani marfuuqun bilmubtada wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi qowl mudaaf alkaaf mudaaf ilayh mabniyun cala alfatxi fii maxali jarin waljumlatu min almubtadaytaani wa khabarihi fii maxali rafcin khabaru mubtada lwal warabdu baynamaa adamiinu majruuru bilidaafa waljumlatu min almubtada lwal wa khabari laa maxala laha min alcraab liannaha musanafa saa'il ficlu amrin mabniyin calى sukuuni laa maxala laha min alcraab wafaaciluhu damiru mustatin wujuban taqdiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili fihi maca nasbin maqulu qowli wاntahim alwaawu xarfa caطfin intahim ficlu amrin mabniyin calى sukuuni laa maxala laha min alcraab wfaaciluhu damiru mustatin wujuban taqdiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili fihi maca nasbin maxduufaة على جملة سائل تقول فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستنفة في منطلق جار ومجرور متعلق بتقول مضايلق sideedaas inaad uga dhigto maquul qowl iyo inaad mubtada u soo qadarto tirada mudayliqu khabarun limubtadain maxduufin taqdiiruhu haada ha xarfu tambiida ismu ishaara mubtada mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin mudayliqu khabaru mubtada'i marfuuqun bilmubtada'i wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirihi waljumlatu min almubtada'i wakhabari fii maxali nasbin maquulu qowlin fafham alfaau faau lfasiixa liannaha afsaxad can jawaabi shardin muqadarin taqdiiruhu idaa carafta maa dakartu laka waaradta itqaana alculuum faaqulu laka ifham ficlu amri mabniyin calى sukuuni laa maxala lahu min alcraab wafaacilu damiru mustatin wujuban taqdiiru anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali naصbin maqulu qowlin maxduuf wa fii murtaiin alwaaw xarfu caطfin fii murtaiqin jaaru wamajhuuru macduufun cala aljaari wاlmajhuur ladii qablahu oo ah fii munaliqin murayziqun macduufun calaa muayriqun wlmacduufu cala marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirih tan maxaa la yidhaahdaa idhaarkii aan ku qaadanaye yaa ya sheegaaya waxaa la yidhahdaa tan oo kale haye waxaa la dhahdaa caطfu macmuuleyni calىa macmuuley caamilin waaxidin idhaarkian kusoo qaadanay fiiriya laba macmuulan hadda cadfaynaa waxa weeyaan muraysiq waa macmuul wa fii murtasiqna waa macmuul kale soo laba macmuul maaha waxaana ku cadfaynaa laba macmuul oo wa fii murtasiqna waxaan isku caamilana labadaas macmuul ku camalfalayay hal caamila ku wada camalfalayo taquuludaasa ku wada camalfalayay marka tanoo kale waxay ahayd cadfu macmuulayni calaa macmuuleey caamilin waaxidin wa huwa jaa-isun biitifaaqin kusoo qaadana inay itifaaq tahay marka waa in la xasuustaa waqiila alwaaw lilistinafi qiila ficlu maadin muqayiru siiqa mabniin cala alfatxi laa maxala lah min alcraaq الإعراب في سفرجل جار ومجرور متعلق بقيل سفيرج خبر لمبتدا محذوف تقدير هذا حرف تنبيه اسم إشارة مبتدا مبني على السكون في محل رفع سفيرج خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والنائب الفاعل في محل رفع نائب فاعل قيل wاljumlaةu min alficli oo qiila iyo wanaaib اfaacili laa maxala laha min acraab lnahaa mustanafa wafiifatan alwaawu xarfu caطfin fii xarfu jarin fatan ism majruur bfii wa calaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى alif اmaxduufati liltiqaaءi saakinayn aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu calى aljaari wاlmajruur ladii qablahu oo sufayrij ah waayahay mustakrijin صifatu fatan wa صifaة اmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fii aakhirihi mukhayrij macduufu calى sufayrij wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri tanuna waa la mid cadfu macmuuleyni calىa macmuuley caamilin waaxidin wqad tuzaadu alwaaw lilistinaaf qad xarfu taxqiiq tuzaadu ficlu mudaaric muqayaru siiqa marfuuc litajarudi min anaasib اljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi alyaa naab faacilu tuzaadu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wanaa'ib اlfaacil laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa litacwiidi jaaru wamajruuru mutacaliqu btuzaadu wاljabri alwaaw xarfu caطfin aljabri macduufu calى tacwiid wاlmacduufu calى اlmajruuri majruur wacalaamatu jari kasraة daahiraة fii aakhirihi lilmusaqari jaaru wamajruuru mutacaliqu btuzaadu almahidi صifaة musaqr وصifaة اmajruuri majruur wcalaamatu jari kasraة daahiraة fii aakhirihi ka qowlihim jaaru wamajruuru mutacaliq bkhabri maxduufin wujuuba limubtadain maxduufin taqdiruhuma wadalika kaa'inu wاljumlaة min اlmubtadai wkhabri laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa qwl mdaaf laa mdaaf ilay mabniin calى اlkasri fi maxali jarin wاlmiimu calaamati jamci dukuur ina xarfu tawkiidin wanasbin tansib risma tarfacu اlkhabra almudaliqa ismu ina mansuub calaamatu naصbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi ataafic maadi mabniin calى fatxati muqadaraةi calى اlأlfi manaca min duuriha tacadur wfaacilu damiru mustatiru jawaasan taqdiru wayacuudu calى اlmudaliq wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin khabaru ina wraabitu baynahuma adamiir ladi huwa faacilu ataa wاljumlaة min ina wasmiha wkhabariha fi maxal naصbin maqulu qowlin wkba alwaaw xarfu caطfin ikba ficlu amri mabniyu mabniyu calىa sukuuni ظaahiri calى اlhamsati اlmunqalibati alifan lidaruurati istiqaamaةi اlwasni laa maxala lahu min alcraab wafaacilu damiru mustatir wujuba taqdiruhu anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin macduufaة calى jumlati ata asufayriija mafcuul bihi ikba mansuubu calaamatu naصbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi ilaa fasli ilaa xarfu jari fasli ismu majruur bilaa aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bikba fasli mudaaf ashitaa'i mudaaf ilay majruur wcalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة calى اlhamsati اmaxduufati liأjli rawi wshada alwaaw lilistinaaf shada ficl maadi mabniin cala fatxi laa maxala lah min alcraab mima jaaru wamajruuru mutacaliq bshada asaluuhu ficlu wafaacilu wamafcuulu bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli laa maxala laha min alcraab lannaha silaة mawsuuli wاlcaaid ilى mawsuuli adamiir اladi huwa mafcuul bihi asaluuhu daya faacilshada marfuuc wacalaamatu rafci damatun muqadaratun calى akhiri manaca min duhura ishtigaalu اlmaxali bisukuuni اlxikaaya wاljumlaة min alficli wاlfaacil laa maxala lah min alcraab lannaha mustanafa tasgiiru badlu min daya wbadlu marfuuc marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi tasgiiru mudaaf da mudaaf ilayh majruur wcalaamatu jari kasraة muqadaraة calى akhiri manaca min duhura ishtigaal maxali bisukuuni اlxikaaya ومثل الواو للاستناف مثل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مثل مضاف لها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر الذيا خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية والجملة من المبتدا وخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة وقولهم الواو للاستناف قول مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره qwl mضاaf la mضاaf ilayh mبniy calى الdm في maxali jarin wاlmiim calaamaةi jamci dukuur ayضا mafcuul mطلq lficli maxduufin taqdiirhu aada yaiidu ayضا ayضا mafcuul mطلq mansuub وcalaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة في akhiri wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuul mطلq laa maxala laha min اlإcrاab لأnnaha muctaridaة bayna اlmubtada'i wa khabarihi unaysiyaan khabr لmubtadaءi maxduufin hada ha xarfu tmida ismu shaara mubtada mabniin calى sukuni fi maxali rafcin unaysiyaan khabrmubtada marfuuq bimubtada wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi wاljumlaةu min اlmubtada wakhabari fihi maal naصbi maqulu qowli shada ficlu maadi mabniin calى fatxi laa maxal lah min اlcraaq wafaaciluhu damiiru musatilu jawaasan taqdiruhu yacuudu calى اlqowl wاljumlaةu min اlficli wاlfaacili oo shada iyo faacilkeeda ah fii maxali rafcin khabaru mubtada oo qowlka waraabidu baynahuma adamiir ladi huwa faacilu shada wاljumlati min almubtada wa khabarihi laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa kamaa alkaafu xarfu tashbiihi wajarin ma masderiyة shada ficl maadi mabniy calى fatxi la maxala lah min alcraab mugayribaan faacil shada marfuuc wcalaamatu rafci damat daahiraة fi akhirihi wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fi tawiili masderin majruuraة bاlkaaf wtaqdiiru ka shuduudi mugayribaan aljar wاlmajhuur mutacaliq bshada jar majhuurkaasaan soo laysa alwaaw liltinaaf laysa ficl maadi naaqis tarfacu ismu tansib اkhabr mabniyun cala fatxi la maxala lah min alcraaq fa xarfu tambiida ismu ishaara mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin ha xarfu tambiida ismu ishaara ha xarfu tambiid da ismu ishaara ismu laysa mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin bimihaalin albaaw xarfu jarin zaaid albaaw xarfu jarin zaa'id mihaalin khabaru laysa mansuub وcلاaمة نصب فرxة مqdرة على آkره mنع min ظهورha اشhتiقاaل المحل بxaركة xرف الجر الزائد والجملة من ليس وصنها وqبdha لا محل لha من الإعراب لأنها مستأنفة يحdى فعل المضارع مغyر صيغة مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وcلاaمة رفع ضمة مqdرة على الألف mنع min ظهورha التعذر ونائب الفاaعل ضمير مستتر جواaزا تقدره يحud على المثال والجملة من الفعل والنائب الفاaعل في محل نصب صفة مثال والرابط بينهما الضمير الذي هو نائب فاعل يحدى فاتبع الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقدير إذا عرفت ما ذكرت لك من القياس والشاذ وأردت موافقة استعمال العرب فأقول لك اتبع فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من دور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت الأصل مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول قول محذوف والدعوى حرف عت دع فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به شذ فعل ماضي مبني على شذ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره يعود على ما والجمله من الفعل او شداء هي والفاعل هو لا محل له من الاعراب لان صله الموصول مضى والعائد الى الموصول الضمير الذي هو فاعل شداء والجمله من الفعل او دعا هي والفاعل هو هي والمفعول او مضى في محل نصب محذوفه على جملته فاتبع الاصل الله